بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل لا يتقدم على إمامه في الموقف فصل كالمؤلف وحكاها الله شروط القدوة شروط xidhashada ayuu kaga hadlayaa ee qofku markuu imaam uu ku xidhanayo shuruudda looga baahan yahay ee la'aanteed xidhashadiisan asaxaynin waa toddoba shardi toddobadaas shardi saddex ka mid ah ayuu halkan ku xusi doonaa waxaa kale uu raacin doonaa saddexdaas shardi axkaam ka ratimaysa shuruuddaas waxaa kaloo xagga dambe uu ka sheegi doonaa maa yukrahu lilma'muum ma'muumkii wax loo kahanayo laa yataqadamu kama hormarayo ma'muumkii calaa imaami imaamkiisa ka hormari maayo fi lmowqifi makaankii ay labadooda taagnaayeen kagama hormarayo fain taqadama haddii uu kaga hormaro makaankii batalat way buraysaa salaadii fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan raacno walaa taduru dhibi mayso musaawaatuhu la sinaanshihiisa ma'muumkii haddii uu la sinmo imaamkii wax dhiba male wayundabu waxaa la sunneeyaa takhalufuhu takhalufu lma'muumi ma'muumkii inuu ka yar dambeeyo imaamkii qaliilan wax yar walictibaaru waxaana la eegayaa xagga dambaynta bilcaqibi cidhibta ayaa la eegayaa waaya shardiga koobaad ee shuruuddii ee qudwadu waxaa weeye ma'muumkii inuusan imaamkiisii ka hormarin halka ay taagan yihiin mowqifka waa inuusan kaga horraynin waayo nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam asxaabtiisii ku xidhan jiray lagama warinin ama lagama naqlinin inay ka hormareen oo had ya jeer way ka dambayn jireen nabiguna wuxuu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam saluu kamaa ra'aytumuni usalli midda kale nabigu wuxu uhi alayhi الsalatu wasalaam inama jucila اlimaamu liyu'tama bihi imaamku waxaa imaam looga dhigay si loogu daydo marka maamuumku waa taabic oo imaamkaasu raacsan yaho taabicii matbuuciisii kama hormarayo haddaba haddii uu ka hormaro ma'muumkii imaamkii haddii uu ka horeeyo oo ka hormaro salaadii way ka buraysaa ma'muumkii waayahay laakiin waxaa laga soo reebaya masaladan salaatulkhawfka markii shiddat ulkhawf cabsi daran ay jirto oo maalan muslimiinta ay jihaad ku jiraan oo ay cararayaan waxaa sunna inay jamaacad ku tukadaan xaaladaas marka haddii maamuumkii imaamkiisu ka hormaro oo ama midba dhinac u cararo iyagoo salaaddii ku jira salaadoodii way asaxaysaa wax dhibaa male hadduu maamuum ka shakiyo imaamkiisi inuu ka hormarayna waxa wey iyadna way asaxaysaa waaya maamuumkii haddii uu la sinmo imaamkii oo ay sinmaan midna mid kale uusan ka horrayn wax dhiba taasi ma leh maxaa yeele wax mukhaalafa halkani ma jirto laakiin waxaa sunno ah ma'muumku inuu wax yar ka dambeeyo imaamkiisa ayaa sunno ah horaynta iyo dambayntana waxaa laga eegayaa cidhibta cidhibta imaamka iyo ma'muumka ayaa la eegayaa midkoodii maaragtay ee eh, horeeyo ama dambeeyo aggaasaa laga eegaya cidhibtaasaa la eegaya ee eh, faraha lama eegaya maalan hadduu imaamku uu cag yar yahay ma'muumkuna uu cag weyn yahay ama uu cag dheer yahay dabeetana ayagoo cidhibtii ka siman eh, maamuumka cagtiisu ay ka horeyso ama farihiisu ay ka horeeyaan farihii imaamka wax dhiba male salaadii way asaaysa cidhibta baa la eegayaa cidhibta maa muhiima inuusan maamuumkii kala hormarin imaamkiisi hadduu doono faraha haba kala horeeye wayastadiiruuna jamaacadii way ku wareegayaan fi lmasjid alxaraami masaajidkii xurmada lahaa ayay hareeraynayaan xawla alkacbati kacbada hareeraheeda ayay ku wareegsanayaan walaa yaduru dhib male kownuhu ma'muumkii inuu ahaado aqraba mid u dhow ila alkacbati kacbada xaggeeda fii hayri jihati alimaami imaamka dhinaciisa meel aan ahayn fi lasaxi wejka asaxnimada badan wakadaa saa waxaa la mid ah low waqafaa imaamkii iyo ma'muumkiiba ay istaagaan fi lkacbati kacbada gudaheeda oo wakhtalafat ay kala duwanaato jihataahumaa labadoodii jiho wuxuu ku leeyahay haddii imaamkii maamuunkii ay ku tukanayaan masjid alxaraam saaxada masjidka hadday ku tukanayaan dhinacyada ayay kaga tukanayaan kacbada safafna way u istaagi karaan laakiin haddii ay hareereeyaan kacbadii way ansaxaysaa wax dhiba male macnaha imaamkiina xaggan uu taagan yahay maamuumkiina xaggan uu taagan yahay ama safuftii saasay ugu wareegayaan dabeetana waxaa laga yaabaa imaamkii agga inuu ka soo jeego maamuumintiina aggan qaarkood inay ka soo jeedaan taasi wax dhiba male xataa haddii maamuumkii xaaladaha qaab uga dhowaado kacbadii imaamkiisi oo haddii la xisaabiyo masaafada maamuumku u jiro kacbada iyo masaafada imaamku u jiro ee uga dhowaato masaafada maamuumka ugu jiro laakiin bishard in jihada maamuumku uu taagan yahay ay tahay jihada imaamku uu taagan yahay mid ka duwan maalan imaamkiina xagganuu ka soo jeedaa xagga bari ma'muumkiina xagga galbeed buu ka jeedaa ama xagga waqooyi ama xagga koonfur asagaana kacbadii uga dhow taasi dhib ee waxaa la diidan yahay iyagoo isku hal jiha ah inuu imaamkiisii ka horeeyo taasaa la diidan yahay sidoo kale imaamkii iyo ma'muumkii hadday ku tukanayaan kacbada gudaheeda oy jihadoodu kala duwanaatay hadday isku jiha u tukanayaan dhib male kala jiha u tukanayaanna ayadna dhib maleh oo midna gidaarkan eegaya midna gidaarkan eegayaa dabarka isku jeedinayaan ama way iska soo horjeedaan ama waxa wey dhinacdhinac ayay isku qaabilsan yihiin waxaasoo dhan dhib maleh waxaasoo dhan dhib maleh maxaa yaele kacbadii way u jeedaan mid kasta kacbadii gidaar ka mida ah afartii gidaar ee kacbada hadduu qaabilo waxa weeye imaamkii maamuumkiiba salaadoodii way asaxaysaa waaya wayastadiinuuna way isku wareejinayaan fi masjid axaraami masjidka xurmada dhexdiisa xowla kacbati kacbada hareeraheeda walaa yaduru dhib male kownuhu maamuumkii inuu yahay aqraba mid u dhow ila kacbati kacbada xaggeeda fii hayri jihati imaam imaamka jihadiisii jihaan ahayn fi asaxi qowlka asaxnimada badan wakadaa saasoo kale low waqafaa hadday istaagaan imaamkii maamuumkii fi lkacbati kacbada dhexdeeda wakhtalafat ay kala duwanaato jihataahumaa labadoodii jiho ayadna dhib male wayaqifu wuu istaagaya aakaru ninkii ama qofkii labka ahaa can yamiinihi imaamka midigtiisuu istaagayaa fain xadara haddii uu yimaado aakharu mid kale qof kalea soo xaadiray nin kale axrama wuxuu ka xidhanayaa salaaddii can yasaarihi bidixdii imaamka ayuu ka xidhanayaa uma dabeetana yataqadamu imaamu imaamkiibaa hor maraya oo horay u durkaya ow amase yataaharaani labadii ma'muum ayaa dib u guranaya wa huwa dibu gorashada labada ma'muum ay dib u goranayaan ayaa afdalu fadli badan halkana wuxuu ku tilmaamaya mualifku qaabka ma'muumku ugu xidhanayo imaamkiisa meeshuu ka istaagayo wuxuu ku yidhi hadduu nin yahay wuxuu ka xidhanayaa dhanka midig ayuu ka istaagayaa ayuu hadduu hal nin uu yahay imaamkiisa dhanka midig ayuu ka istaagayaa waayahay sida ibn cabaas eh, ka sugnaatay radi allahu tacaala canhu wuxuu ihi habareertay maymuuna gurigeeda ayaan habeen baryey buu ihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa kacay habeenkii asagoo salaatuleyl tukanaya dabeetana salaadii ayaan ku xidhay buu ihi dhanka bidix baan ka istaagay dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa madaxa intuu i qabtay ayuu isoo wareejiyo dhanka midig ayuu i keenay waaya haddaba dhanka midig ayuu ka istaagaya hadduu nin kala yimaado asna dhanka bidix ayuu imaamkii kaga xidhanaya innaga waxayna haysta maanta masaladan khalad baa inaga haysto waxaad arkaysaa haddii uu qof uu imaamku ku xidho dhanka midig buu istaagi ku kalaa iman kiibuu dhanka midig kasii istaagi ku kalaa iman kiibuu dhanka midig kasii istaagi saf dheer baa xaggaa ka bilaabmay dhankii kalena wuu maran yahay marka taasi waa khalad sida saxda waxaa weeye qof hadduu yimaado dhanka midig buu istaagay ku kale hadduu yimaado dhanka bidix buu ka istaagay labadooda laba midig iyo bidix ma kala taagan yihiin marka laba xaaladood bay bannaantay inuu hore u baxo ayaguna isku imaadaan ama labadooda inay dib u gurtaan oo markaa ay xagga dambe istaagaan labadaba way bannaantay lakiin fadli badan in labadooda ay dib u gurtaan ayaa ka fadli badan imaamkii inuu hore u socdo waaya taasna waxaa daliil xadiidkii jaabir wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu nabiga alayh sl slam gadaashiis ayaan ku tukaday dabeetana dhanka midig baan ka istaagay dabeetana waxaa yimid buu yidhi saxaabi kale oo layidhahda jaabir ibnu sakhr dhanka bidix buu asna kaga xidhay nabiga alayh salatu asalaam dabeetana nabiga alayh slat slam baa labadaanada gacmood ayuu qabto dib buu noo durkiyo xagga dambuuna istaajiyey labadaanadiiba walow xadara haddii uu yimaado rajulaani laba nin ow amase rajulu nin baa yimid iyo wasabiyun ilmo yar safaa way ku safmayaan ama sufaa waa la safayaa khalfahu gadaashiisa wakadaa saasoo kale imra'atun haweeney ayaa la mida ah aw niswatun ama koox dumar ah dambe ayaguna ku safanayaan wayaqifu waxaa istaagaya khalfahu ninka imaamka gadaashiisa arijaalu raggii baa istaagaya uma dabeetana asibyaanu carruurtii uma dabeetana annisaau dumarkii wataqifu way istaagaysaa imaamatuhunna dumarka tii imaamka u ahayd wasطahunna dumarka bartankooda ama dhexdooda ayay istaagaysaa waaya haddii laba nin ay isku imaadaan ama nin iyo ilmo yar hadday wada imaadaan labadooba waxay istaagayaan imaamka xaggiisa dambe ayay istaagayaan sidoo kale haweeney qura hadday timaaddo imaamka garab istaagi maysta ee oo imaamka ninka ah garab istaagi maysta ee xagga dambe keligeed istaagaysaa xataa haddaad xaaskaaga tujinayso ma aha inay garab istaagtee waa inay xagga dambe istaagto ay kaa dambaysaa koox dumar ah ay nin ku ayaguna way daba istaagayaan sidaas ayay sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam inoo caddaysay haddaba haddii ay isku mar ay yani goobta wada joogaan rag iyo caruur iyo dumar see loo kala tartiibinayaa raggaa la horraysiinayaa oo safkii laga fuuyeelaya oo safkii eh, waxaa weeye eh, istaagaya dabeetana caruurtii ayaa safka ku xiga istaagaya dabeetana dumarkii ayaa kusii xigaya nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam liyaliinii minkum dow اlaxlaami wالnuha uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum rawahu muslim ha igu xigaan kuwa caqliga u saaxiibka ah iyo dhugta dabeetana kuwa kusii xiga dabeetana kuwa kusii xiga macnaha wuxuu ka wadaa nabig alayh slam raggu ha igu xigaan carruurtu ha igu xigaan dabeetana dumarku ha u dambeeyaan buu nabig alayh salaam leeyahay laakiin haddii safkii ragga uusan dhammaystirin waxa weye carruurtii ayaa laga dhammaystiraya safkii oo waxa weeye safkii ragga ayay la gelayaan lakiin dumarku way dambaynayaan had iyo jeer waaya midda kale hadday ciyaalkii yararka safka hore ay usoo hormaraan laga kicin maayo oo la dhihi maayo idinku agga dambe mara caruur yarar baa tihiine taasi sunnada nabiga alay slat slam ma aha ee waxaa la tilmaamaya un haddii raggu ay ka soo horeeyaan dee raggaa mudnaanta iska leh ciyaalkuna way ka dambaynayaan waaya dumarka imaamadooda gabadh hadday tujinayso dhexda istaagaysaa oo dumarkii waxa wey kama horeynayso safkiiumay dhexda bartanka ka istaagaysaa kama wax yarna kama horeynayso way la samaysaa kuwii kale sida caaisha iyo umu salma radi allahu tacaala canhuma ka sugnaatay siuu bayhaqi isnaad saxiixa ku wariyey laakiin hadduu nin uu tujinayo dumarkii waa kaan soo tilmaano isagu wuu ka horeynayaa waaya wayukrahu waxaa la kahdaa wuquufulma'muumi ma'muumkii inuu istaago fardan isagoo keligii ah inuu iska istaago saf ayaa la kahdaa bal hase yeeshee yadkhulu wuxuu gelayaa asafa safkii in wajada hadduu helo sacatan meel bannaan wailaa haddii kaleoo meel bannaan uusan helin falyajura shaksan qof ha soo jiido bacda alixraami salaaddii markuu xidho kadib walyusaacidhu lmajruur kii la soo jiidayna ha caawiyo maamuumka inuu keligii saf istaago waa makruuh khaasatan haddii uu maaragtay safkaasi ka horeeya uu rag yahay asagana uu nin yahay inuu safkii keligii meel cidla iska istaago waa shay makruuh ah laakiin hadduu yani mamuumka keliga istaagaya uu dumar yahay kuwan ka horey inay rag yihiin dee markaasi makruuh ma noqonayso waayahay waxaana taa daliil u ah inay makruuh tahay maamuumkii inuu keligii saf istaago xadiidkii abi bakr radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi waxaan soo galay buui masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtii tujinaya oo rukuucsan dabeetana waan rukuucay buui intaana safkii soo istaagin safkii intaana soo gaadhin baan meeshaasoo kale ku xidhay nabiga alayh slam oo rukuucay dabeetana nabiga calayhi salatu wasalaam baa arrinkaa u sheegay buu ihi markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam zaadaka allahu xirsan walaa tacud ilaahay dadaal ha kuu siyaadiyee laakiin mar dambe ha u noqonin arrinkaas xadiidka bukhaari baa wariyey laakiin eh, xadiidkaasi wuxuu noo tilmaamayaa in maamuumkii haddii uu saf keligii ku tukado inuu salaaddii soo celinayn waaya xadiid kalea jira oo dhahaya nabiga alayh salaam wuxuu arkay nin keligii safka ku tukanayo safkii ka dambeeya dabeetana nabig wuxuu u faray alayhi salatu salam salaadii inuu soo celiy xadidka waxa lagu xambaaray in soo celintaasi ay sunno tahay maxaa yeele laba daliil baa meesha noo yaalla daliil nabig alayh salam uusan farin saxaabigii keligii tukaday inuu soo celiyo iyo xadiid uu faray inuu soo celiyo marka saasaa lagu jamcinayaa inuu soo celintaasi ay sunno tahay aysan waajib ahayn haddaba qofkii maamuumka ahaa keligii saf ma istaagaya ee meel banaan buu eeganayaa hadduu meel bannaan saf ka helo meeshaasu gelaya hadduu arko laba qof oo xoogaa kale yar durugsan oo ciidhsan karo oo dee dhexdooda uu ka helaya meel u istaago meeshaasuu gelayaa haddii uu waayo meel bannaan oo safkii uu xidhan yahay meel laga galan uusan lahayn kolkaa wuxuu samaynayaa salaaddii horta xidhanaya dabeetana qof buu ka soo jiidayaa safkii ka horreeyey ayuu ka soo jiidayaa Ehm, si uu oga baxo ehm, khilaafkii hadda aan sheegaynay ee waxaa weeye ah in eh, uu keligiis saf ku tukado culamada qaar baa qaba inay salaadiisu burayso qofkii saf keligii ku tukada marka suu khilaafka oga baxo ayuu qof soo jiidanaya qofkaa la soo jiidanayana waxaa laga rabaa inuu qofkaa soo jiidaya uu caawiyo oo uusan is-adkaynin ee uu maarata usoo dabco laakiin culamadu waxay dhaheen waa haddii aadan fidno ka cabsanayn qofkan inuu yahay qof wax fahansan ayaa muhiima ah. hadduu yahay qof caamo ah oo waxaan weligiiba aan arag ood shaarka soo jiido waxaa laga yaaba inuu kala dagaalamo ayaaba dhici karta amau kaa xanaaqo marka siaysa taa u dhicin qof aad isku hubto ama qofkani waa qof wax fahansan soo jiid laakiin waa markaad xidhato kadib culamadu waxay leeyihin bacda alixraam maxaa loo la diidan qofkii adoon xidhan soo jiido oo safna aad ka soo saarto safna aadan keenin keligii aad saf soo istaajiso marka sidaa taa u dhicin aduu salaaddii xidho dabeetana soo jiid marka saf baad ka soo jiiday saf baad keentay haddaba kaasi waa shardigii koobaad wayustardu waxaa la shardiyaa cilmuhu maamuumkii inuu ka warqabo biintiqaalaati alimaam imaamkii guurguuritaankiisii inuu ka warhayo og yahay bian yaraahu waaba inuu eh, maamuumkii imaamkii arko aw amase bacda safin safkii barh ka miduuba arkaa aw amase yasmacuhu wuu maqlayaa imaamkii maba arkee wuu maqlaya codkiisuu maqlayaa aw amase mubaliqan asagii ma maqlayee qof kaleoo codkiisii dadka sii gaadhsiinaya oo mubaliq ah ayuu maqlaa shardigani waa shardigii labaad ee shuruudii qudwada waxaa weeye inuu ma'muumkii og yahay oo uu la socdo dhaqdhaqaaqa imaamkiisa oo see ogaanayaa inuu imaamkii arko imaamkiisi wuuba arkaa ama maba arka imaamkiisii ee dad kalaa ka sokeeye eh safkii imaamka ku xidhnaa ayuu arkaa ama sufuuftii qaar ka mid ah ayuu arkaa oo sufuuftaasu la socdaa ama imaamkii iyo ma'muumiintii toona ma arke eh waxbaaba udhaxeeya maalan ama dushuu ku tukanaya laakiin codkii imaamka ayuu maqlayaa takbiiraadkiisiibuu maqlayaa ama imaamkii maba maqle eh qof mubaliqa oo imaamka codkiisii gaarsiinaya ayuu maqlaya mubaliqu waa qof imaamku markuu allahu abar allahu akbar dhahaya xaramku ka jiraa mubaliqaasi ee kolley dee meelaha dad ku badan yihiin ayaa mubaliqa inta badan loo baahdaa marka masaajideennu maadaama iska kooban yihiin dee mikrofona la isticmaalaya mubaliqa lama baahanaya laakiin waagii hore mikrofonadaysan jirin mubaliqa wuxuu ahaa shay asaasi ah maxaa yeel imaamkii ma gaarhsiin karo codkiisa meesha u dambaysa marka sufuufta dhexe qaar baa yani codkii sii gaarsiinaya oo imaamkii markuu rukuucayay markuu kacayo codku kor u qaaday haddaba kaasina waa shardigii labaad wayushtardu waxaa la shardiyay cilmuhu maamuumkii inuu og yahay biintiqaalaati imaam imaamka guurguuritaankiisii bian yarah waaba inuu arko imaamkii aw bacda safin ama safkii qaar ka mid u arkaa oo mase yasmacuhu uu maqlaya oo mase mubaliqan qof imaamkii codkiisii sii gaarsiinaya ayuu maqlayaa waidaa jamacahumaa haddii uu kulmiyo imaamkii iyo ma'muumkiiba masjidun masjid saxa aliqtidaa'u xirashadii way asaxaysaa wain bacdat ilmasaafatu masaafadii haba fogaatee waxaalat abniyatun dhismayaal haba kala xidhaan hadday doonaan wain bacdat ilmasaafatu hadday doonto masaafadii haba walow kaanaa haddii ay ku sugan yihiin imaamkii iyo ma'muumkii bifadaa'in meel bannaan shurida waxaa la shardiyaa anlaa yaziida inuusan ka kornin maa baynahumaa waxa u dhaxeeya ama masaafada udhaxaysa calaa alaaami'ati diraac saddex boqoloo dhudhun taqriiban soo dhoweyn wa qiila waxaa yidhi taxdiidan jaangoyn macnaha waa intaas kama eh, ziyaadi karto fain talaaxaqa haddii ay isdaba istaagaan shaksaani laba qof aw safaani ama laba saf uctubirat waxaa la eegaya almasaafatu masaafadii bayna alakhiiri kii u dambeeyey safkii u dambeeyey walawali kii u horreeyey wa sawaaun waxaa isku mid ah alfadaau almamluuku bannaankii lalahaa qof iska lahaa walwaqfu iyo kii waqafka ahaa wاlmubacadu iyo kii badhna lalahaa badhno waqafka ahaa ayaa isku mid ah walaa yaduru dhib ma keenayo ashaaricu اlmaطruuqu jidkii la marayey haddii uu u dhaxeeyo wanahru اlmuxwiju iyo webigii u baahigelinayay qofkii ilaa sibaaxatin dabaal cala صaxiixi wejka صaxiixa ah waaya halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa shardigii saddexaad ee shuruuddii qudwada laakiin muusan sheegin shardigii ah eh, axkaamtii ka ratibmaysa ayuu sheegay oo shardigaasi waa maxay an yajmacahumaa makaan imaamkii iyo ma'muumkii inuu makaan jamciyo ayaa shardi ah oo waxaan uga jeednaa markaan lena makaan inuu jamciyo inay meel wada joogaan hal meel waa inay wada joogaan oo maxaa kaa baxaya in imaamkiina uu masjidkan joogo ma'muumkiina uu gurigiisi joogo ama suuqiisi joogo haddii aan shardigan aanan shardin lahayn waxaa dhici lahayd imaamkii oo masjidkan tujinaya inuu qof suuqa jooga oo meheradiisi jooga halka inuu kaga xidho ama qof gurigiisi ku jira duu zaa'id halkaa dhigto inuu maamuumkii laguma maqlayaa takbiiraadkii iyo intiqaalaadka ula socdaa halka inuu kaga xidho ayaa dhici lahayd dee taasina ma soconayso marka shardigaasina waxa weeye waa shardiga saddexaad haddaba shardigaas axkaam baa ka ratimaysa kulmitaanka ay kulmayaan imaamkii iyo maamuumkii afar xaaladood kama marhno afartii xaaladoodba mualifka halkan uu ku sheegay xaaladda koobaad waxaa weeye imaamkii iyo maamuumkiiba masjid bay wada joogaan masjid bay ku wada jiraan xaaladda labaadi waxaa weeye waxay wada joogaan meel bannaan ayay ku tukanayaan labadoodiiba xaaladda saddexaad dhismo aan masjid ahayn ayay ku sugan yihiin xaaladda afraad midkood wuxuu ku jiraa masjid midka kalena meelaan masjid ahayn ayuu ku sugan yahay ama ha bannaanaato meel bannaan ha ahaato ama meel dhisma ha ahaato afartaa xaaladood ayay kala leeyihiin ijtimaacii ayaa ka soo baxaysa kulmitaanka ay kulmayeen imaamkii iyo ma'muumkii mid kastana xugun gooni ah ayuu leeyahay xaaladda koobaad waxaa weeye in masjid ay ku wada jiraan oo wuxuu ihi mualifku waidaa jamacahumaa masjidun haddii masjid ay kulmiyo imaamkii iyo ma'muumkii masjid ku wada jiraan saxa aliqtidaa xidhashadii way asaxaysaa hadday doonto masaafada u dhaxaysa imaamki iyo imaamuunku haba dheeraato haba fogaato dhismayaal hadday doonaan ha u dhexeeyaan haddii imaamkii imaamuunkiiba hal masjida ku wada jiraan way isku xidhan karaan xataa hadday kala fog yihiin maalan masjidkan waa masjid jaamic masjid aad u weyn weyaan imaamkiina xaggaa hore u taagan yahay maamuunkiina xagga u dambaysa ku tukanaya wax safa udhexeeyana ma jiro de suufta udhaayso de taas ayada ishkaal damba leh lakin waxaan ka hadlaynaa haddii wax safa uusan udhaxayn imaam halkaa taagan ayuu ku xidhanayaa asagoo xagga dambe masaajidka taagan masaafo dheer ay udhaxayso oo saddex boqoloo dhudhub ka badan wax dhiba haba yaraatee male xataa hadduu dhismo uu kala teelo ama kala xidho imaamkii imaamuunkii oo dhismahaasi masjidkii uu ka mid yahay wax dhiba male laakiin waxaa shardi ahun inuu dhismahaasi lahaado albaab albaab waa inuu jiro hadduu doon albaabkaas haba ceshanaadee waaya maalan imaamkii wuxuu ku tukanayaa masjidka maamuumkiina wuxuu taagan yahay barxadda masjidka dambe ama imaamkii wuxuu ku tukanayaa dabaqa hoose maamuumkiina dabaqa sare wax dhiba haba yaraatee ma leh mar hadduu jiro albaab u dhexeeya imaamkii iyo maamuumkii macnaa waxaa la dan yahay inuu gidaar sabad ah oo meel la mara aan lahayn u dhexeeya taas lama ogolo laakiin haddii meel la maro ay jirto oo udhaxaysa waxa weeyaan waa isku xidhan karaan taasi waa haddaba waa xaaladdii koobaad xaaladda labaad waxa weeye inay meel bannaan ku wada tukanayaan imaamkii iyo maamuumkii walow kaana bifadaa'il shurida anlaa yaziida maa baynahum calaa alaaamiati diraac waa kan kule hadday meel bannaan oon masjid ahayn ay ku wada tukanayaan meel saxaraha ah maalan waxaa shardi ah imaamka iyo ma'muumka masaafada udhaxaysa inaysan ka ziyaadin saddex boqol oo saddex boqol oo dhudhun taqriiban weeyaan eh, saddex boqol oo dhudhun taqriiban waxa weya boqol iyo konton mitir weeye haddaan si kale udhigno waxa weeye lix boqol oo taako weeye halkii dhudhunba waa laba taako halkii dhudhunba waa laba taako ama waxa weeye nus mitir taqriiban marka eh, masaafada udhexaysa imaamkii imaamuunkii waynasan intaa ka ziyaadin meeshaa banka ah ay ku tukanayaan dabcan waxaa laga wadaa imaamka iyo maamuumiin hadday ku daba tukanayaan qofka u soo horeeya ee imaamka usoo xiga masaafada intaanayna ka ziyaadin waa taqriib masaafadu ee taxdiid ma aha taqriib waxaa laga wadaa haddii dee hal dhudhun iyo laba dhudhun iyo ay ka ziyaadin saddexda boqol wax dhibaa male qowlba wuxuu leeya waa taxdiid hal dhudhun xataa kama ziyaadi karo haddaba masaafadan xaggee laga keenay nas miyaa kusoo aroori nas kuma soo aroorine waxaa laga keenay curfiga dadka laba qof haddii ay joogaan masaafo boqol iyo konton mitir ah taqriiban ay intaa isku jiraan waxaa lagu tirinaya labada qof inay isla joogaan lakiin haddii inta ay ka badan tahay masaafadu saddex laba boqol iyo saddex boqol iyo afar boqol iyo kilomitr iyo laguma tirinaya meel wada joogaan labadii qof waxaa leeyahay midba meel buu joogaa lakiin haddii masaafo dee konton mitir iyo boqol iyo boqol iyo konton intaa fi hada alxuduud hadday isu jiraan dee laguma tirinaya inay labada qof kala fog yihiin waa laba qof oo meel wada joogo haddaba haddii eh, laba qof ay isdaba istaagaan eh, ama laba saf baa isdaba istaagay imaamka gadaashiisi masaafada waxaa laga xisaabinayaa labadaa qof ama labadaa saf midka u horeeya iyo midka u dambeeya ayaa masaafadii aan hadda sheegaynay saddexda boqolee dhudhun laga eeg laga fiirinaya lama eegayo imaamkii iyo qofkaa u dambeeya lama eegayo waayo maxaa yeelay qofkan dambe ama safkan dambe ayaa meesha imaamka ugu jira kan kale ee xagga hore soo xiga macnaha waxa weya sida sufuuftii masjidka oo kale weeyaan haddaba fadaagaas aan nidhi saddex boqol oo dhudhun haddii imaamkii iyo ma'muumkii ay isku jiraan ama wax ka yar way isku xidhan karaan waxaa isku midaba ah fadaagaasi ama meesha bannaan inay tahay meel qof leeyahay ama meel waqafa ama meel badhna waqaf a banna waxa wey qof leeyahay waa isku mid yani wax farqa uma dhexeeyo sidoo kale haddii imaamkii maamuumkii imaamkii maamuumkii haddii shaaric u dhexeeyo shaaricaas iyo shaaric la maro oo gawaaridii iyo dadkii ay marayaan imaamkiina xagga uu shaarica ka taagan yahay maamuumkiina xaggan uu ka tagan yahay wadaaba udhexaysaba wax dhiba male wax dhiba male haddii mar masaafadii saddex boqoloo dhudhun ay ka yar tahay sidoo kale hadduu webi u dhexeeyo ama doox waxaa weeye biyihii ku jiraan oo biyi ay socdaan oo isla markaa qofku hadduu doono inuu dooxaas tallaabo ama webigaa tallaabo u baahanaya dabaal wax dhiba male imaamkiina daantaasu taagan yahay maamuumkiina daantan u taagan yahay webigaasa udhexeeya ama dooxaas biyuhu ay ka socdaan wax dhiba male waaya la dhihi mahay webi baa udhexeeyo webigaasa kala jaray imaamkii maamuumkii haddaba laba suuro halkaas ayaan ku qaadanay suuradii saddexaad fain kaanaa hadday ku sugan yihiin imaamkii imaamuumkii fii binaain laba dhisma dhexdooda ka saxnin waa sida daaraddii wasufatin iyo barsadin aw amase beytin aqalkii fa dariiqaani laba dariiq ayaa ku sugan asaxumaa labada dariiq waxaa u asaxsan in kaana hadduu yahay binaaulmaamuum maamuumka dhismihiisu yemiinan midig hadduu yahay aw amase shimaalan bidix hadduu yahay wajaba waxaa waajiba kolkaa itisaalu safin saf inuu soo xidhiidho min axadi اlbinaa'ayn labadii dhismoo mid ahaan bilaakhari kii kale uu ku xidhiidho walaa taduru dhib ma keenayso furjatun meel bannaan laa tasacu aan ku fillayn waaqifan qof taagan filasaxi wadkaa saxnimada badan wain kaana hadduu yahay mamuumkii dhismihii maamuumku khalfa binaa'i imaami imaamka dhismihiisa mid ka dambeeya hadduu yahay ama xagga dambe uu ka yahay faaxiixu wadka saxiixa waxaa weeye sixatulqudwati xidhashadii inay asaxayso bishardi an laa yakuuna bayna asafayni labada saf inaysan u dhexaynin shardigeeda akaru min alaaati diraacin saddex dhudhu wax ka badan waariiqu aani ariiqa labaadina waxaa weeye masalada ku sugan laa yushtaradu lamaba shardinayo waxaan soo sheegnay ila alqurbu dhowaansho waxaan ka ahayn oo saddex boqoloo dhudhun inay u dhaxayso ama wax ka yar mooyaane wax kale lama shardinay kalfadaa'il sida meeshii bannaanayd oo kale in lam yakun xaa'ilun wax kala xidhaya hadduusan jirin imaamkii imaamuumkii aw amase xaala waxaa kala xidhaya baabun naafidun albaab furan fain xaala haddii uu kala xidhayo imaamkii imaamuumkii maa yamnacu wax reebaya almuruura maritaan la ru'yata aragtise aan reebaynin fa wajhaani laba wej ayaa ku sugan aw amase jidaarun gidaar baa u dhexeeya imaamkii imaamuumkii batalat way buraysaa salaadii maamuumka oo markaa xidhashadii ma ansaxayso biitifaaqi ariiqayn labada ariiq itifaaqooda isku waafaqsanyiin masale xaaladan qultu waxaan idhi qaala nawowiyu aariiqu aani ariiqa labaad ayaa asaxu asaxnimo badan wallaahu aclam xaaladda saddexaad ee ijtimaacii mamuumkii mamuumka imaamkii maamuumka waxaa weeye inay ku sugan yihiin laba dhismo laba dhismo inay ku sugan yihiin oo kala duwan wuxuu noqon karaa labada dhismo daaraddii guriga daaradda waxaan uga jeedna halkan saxni uu leeyahy waxaa weeye waa daaraddii qololka u dhaxaysay guriga dhexdiisa daaraddii ku taallo weeye qololkuna ay ku hareeraysnaayeen kaasaa saxni looga jeedaa sufana waxaa wey waa barsadii oo waa laba qol midka suke ayaa barsadii noqonaya laba qol oo isku furan midka suke ayaa barsadii noqonaya beytna waxaa uga jeedaa kaa dambe maalan haddii laba qol ay isku xihiirsan yihiin oo midna fadhi u yahay midna jiif u yahay kaa fadhiga ah ayaa wuxuu noqonayaa sufa ka waxa weeye jiifkaana wuxuu noqonayaa beytkii buu noqonaya ama aqalkii haddaba imaamkii haddii uu ku sugan yahay daaraddii maamuumkiina uu qol ku jiro ama imaamkii uu ku sugan yahay barsadii maamuumkiina uu ku jiro qol kale ama laba qol ay ku kale jiraan xaaladda ayada ah laba dariiq baa ku sugan labadaa dariiq wuxuu hi midka asaxa waxa weeye dhismaha ma'muumku hadduu midig yahay ama bidix uu yahay waxaa waajib ah inuu saf ka soo xidhiidho labadii dhisma mid ahaan oo kii kale soo xidhiidho waa in maalan laba qoloo isku garab yaalla ayay midna imaam ku jiraa midna ma'muum ku jiraa marka waxaa shardi ah si qudwadooda u asaxdo inuu saf udhexeeyo isku xidhayo labadooda waa inuu saf jira hadduusan saf jirin xidhashadoodii ma asaxayso laakiin meel bannaan hadday jirto oo qof taagan aan ku ilayn qof inuu ku tukado aan ku filayn maalan waa albaabkii oo kale albaab yar oo cidhiidhi ah oo qof dee ku tukan karin ayaa u dhaxeeya kaasi dhib male hadduusan qofa istaagin meeshaas oo iska bannaanaan karta wax dhiba male laakiin waa inuu saf xidhiidhaa markii laga reebo meeshaa bannaan haddii dhismaha imaamku uu ka horeeyo dhismihii maamuumka oo dhismihii maamuumku ka dambeeya dhismihii imaamka marka ayadna wuu ku xidhan karaa laakiin bishardi in labadii saf aysan u dhexaynin wax saddex dhudhun ka badan ayuu leeyahay maxaa saddexda dhudhun waa inta udhexaysa imaamka iyo maamuumka ama labada saf udhexaysa waa inta qofka ku sujuudi karo lakiin intaa wax ka badan lama ogolo kaasi waa ariiq bal u fiirso kaasi waa ariiq shuruuddaa faraha badan buu inoo xidhay tafsiilkaana wuu geliyey inuu xagga midig yahay dhismihii imaamka ama dhismihii maamuumka ama inuu ka horreya ama inu ka dambe tafsiil buu geliyey shuruudana wuu xidhay ariiqa labaad baa ka fudud wuxuu leeyahay tafsiilkaasoo dhan maba jiro haddii laba dhism ay ku kala sugan yihiin ama midig ka ahaado ama bidix ka ahaado dhismihii imaamka ama ismuhu imaamka ha horreeya ka maamuumkan ha dambeeyee markaa lama shardinayo waxaan ahayn dhowaansho oo sida meeshii bannaanayd markay ku tukanayeen aan u shardinayna saddex boqoloo dhudhun un baan halkana shardinayna saddex boqoloo dhudhun inaysan ka badanin masaafada udhexaysa marka haddii wax yaro udhexayso masaafo yaroo ee kooban maalan toban mitir labaatan mitir boqol mitir wax dhiba ma leh dee laba qoloo isku xiga ay ku tukanayaan ama laba qoloo kala horeeya laakiin bishard wax xaa'il ah waa inuusan udhaxaynin waa inay isu bannaan yihin o is arkaan oo isu furan yihiin taasaa shardi ah ama uu udhaxeeyo albaab furan albaab hadduu udhexeeyo furan aydna dhib ma leh maalan laba qol oo isku furan ayay kula tukanayaan wax dhiba ma leh ama laba qol oo isku furan laakiin albaab ayaa udhaxeeya albaabkaasi uu furan yahay uu balaqan yahay wax dhiba male laakiin haddii u udhaxeeyo wax maritaankii diidaya maa yamnacu lmuruur maritaankii wax diidaya la ru'ya aragtidii aan diidaynin sida daaqadii oo kale daaqadda shabaga leh dee waa laga arki karaa laakiin ama muraayadda leh waa laga arki karaa laakiin lama mari karo haddaba haddii u udhaxeeya fawajhaani laba wej baa ku sugan buuri bal hadda halka u fiirso laba wej buu mualifku yidhi labadii wej midka asaxaana muusan tilmaamin uu ku mualifku muqadimada ku iltizaamay in uu kala caddayn doono maraatib alkhilaaf heerarka khilaafka wejka asaxa iyo qowlka asaxan inuu caddayn doono laakiin waxaan tilmaanay in laba mas'alo oo kitaabka ku jirta kitaabka intaa leega saa u weyn inuusan mualifku uusan kala caddaynin midkoodii asaxa laba wej uu sheegay uusan midkii asaxa uusan tilmaamin tanaa ka mid ah baab nafaqaadna way noogu imaan doontaa walwaarihaani yastawiyaani am yuwazacu bixasabi wajhaan marka labadaa mas'ale keli ah ayuunbuusan kala rajaxin khilaafkii inta kaleo dhan kala rajaxay marka labadaasni waa loo cafinaya wax dhiba male haddaba laba wej ku sugan buu yidhi haddii daaqadii ay udhaxayso daaqad hadday udhaxayso shabag leh oo maritaankii diidaysa lakiin aragtidan diidayni wejka asaxnimada badani waxaa weeye cadamu saxati اlqudwa in xidhashadii marka aysan asaxaynin hadduu gidaar udhaxeeyey imaamkii imaamuumkii laba qol kukala tukanaya marka labada dariiqba dariiqii hore iyo dariiqan damba way isku waafaqsan yihiin markaa inaysan qudwadii ama xidhashadii ayna ansaxaynin haddaba labada dariiq raafic wuxuu rajaxay dariiqa hore ee tafsiilka gelinaya nawowina wuxuu rajaxay dariiqa dambe wuxuu dariiqa dambe ayaa asaxa qultu adariiqu aani asax wallahu aclam haddaba dariiqan dambe ayaa muctamadaho haddii laba maqsi ku kala tukanayaan ousan waxba udhexayn imaamkii imaamuunkii waxaa la shardinaya un masaafada udhexaysa inaysan ka badanin saddex boqol oo dhudhun wax tafsiila iyadoon la gelinin dariiqaa dambe ayaa muctamad ah waidaa saxa haddii uu asaxdo iqtidaauhu iqtidaau lma'muumi maamuumka xidhashadiisii fii binaain aakhira dhismo kaloo dhismihii imaamka aan ahayn inuu ku xidho saxa waa asaxaya iqtidaau man khalfahu qofka maamuumka ka sii dambeeya xidhashadiisa ayaa asaxaysa wain xaala haba kala xidho jidaarun gidaar baynahu qofkii dambe iyo wa bayn alimaami imaamka dhexdiisii macnaha wuxuu ku leeyahay haddii eh, aan dhahno ma'muumkii inuu imaamkiisii ku xidho ayaa asaxaysa asagoo ku jira dhismo aan ahayn dhismihii imaamka sida haddaan soo tilmaamaynay isla markaana ay jiraan dad kale oo ma'muumkaa ka sii dambeeya waxa weeye dadkaana xidhashadoodii way u asaxaysaa hadduu xataa imaamka eh, ayaga oo u dhexeeya dhismo mar haddii ay arkayaan waxa weeye maamuumkan oy la socdaan way u ansaxaysaa xidhashadii marka maamuumkana u gelaya meeshii imaamka waa inaysan ka horraynin waa inay raacaan markii uu rukuuco waa inay la rukuucaan waa inay ola socdaan sida imaamka oola soconayaan ila asagoon bay arkaan imaamkii ma arkayaan imaamkii dhismo kaluu ku jiraa walow waqafa maamuumkii hadduu istaago fii culwin meel sare wa imaamuhu imaamkiisana fii suflin meel hoose aw cagsuhu arrinka cagsigiisa oo waxa weeye imaamkii ayaa eh, meel sare istaagay eh, maamuumkiisina meel hoose shunida marka waxaa la shardinaya muxaadaatu bacdi badanihi maamuumka jidhkiisii qayb ka mid ah inay qaabisho bacda badanihi imaamkiisii jidhkiisii qayb ka mid ah wuxuu oga jeedaa haddii ay ku tukanayaan imaamkii iyo maamuumkii laba dhismo oo kala sarreeya oon masjid ahayn masjidka asaga wax dhiba malaanay masjidka haddii eh, imaamkiina dabaq hoose ku tukanayo maamuumkiina dabaqa sare ama imaamkii uu sareeyo dabaq sare ku tukany maamumkiina agga hoose ku tukany wax dhiba male taas eh, mar haddii uu jiro albaab iyo meel dee laisku maro laakiin haddii dhismo aan ahayn eh, dhismihii masjidka oo kala sarreeya imaamkii maamumkii ku kala tukanayaan oo midna oo sarreeyo ama midna oo hooseeyo hadduu doono imaamka hama sarreeyo maamumka ha hoseeyo ama cagsi eh waxaa la shardinaya markaas in ma'muumkii jidhkiisii qayb ka mid ah ay qaabisho imaamkiisii qayb ka mid ah ama jirkiisa qayb ka mid ah qaabisho oo waa sidee markan hadduu imaamkii uu sarreeyo maamuumkiina uu hooseeyo waa in madaxa ma'muumku uu qaabilaa cagaha imaamka waa inuu qaabilaa waa inay saa isku qaabil iskugu toosnaadaan sidaas ayay qudwadii ku asaxaysaa waaya walow waqafa hadduu istaago ma'muumkii fii culwin meel sare imaam imaamkiisana fii sufrin meel hoose aw cagsigu ama taa cagsigeed macnaha marka waxaaba sarreeyaba imaamkiibaa sarreeya maamuumkii lagu hooseeya shurada marka waxaa la shardiya muxaadaatu bacdi badanihi maamuumka jirhkiisii qayb ka mida ah inay qaadasho bacda badanihi imaamkiisa jirhkiisa qayb ka mida ah. walow waqafa hadduu istaago maamuumkii fii mawaatin meel bannaan waimaamuhu imaamkiisana fii masjidin masjid hadduu istaago fain lam yaxul haddii uusan kala xidhin labadoodii shayin wax fa shardu shardigu waxa wey ataqaarub inay isu dhowaadaan muctabarna iyadoo laga eegaya isku dhawaanshahaasi min aakhiri masjidi masjidka aakhirkiisa xaggiisa dambe waqiila waxaa la yidhi min aakhiri safin safka u dambeeya ayaa laga eegayaa wain xaala jidaarun gidaar haddii uu kala xidho labadoodii ow amase baabun muqlaqun albaab xidhan munaca waa la reebayaa xidhashadii oo markaa xidhashadii ma ansaxayso wakada waxaa la mid ah albaabu almarduudu albaabkii ceshanaa washubaaku iyo daaqadii ayaa la mid ah fi aصaxi wadka asaxnimada badan xaaladani waa xaaladii afraad ee xaaladihii aan soo tilmaamaynay ugu dambaysay waxaa weeye in maamuumkiina meel bannaan uu ku tukanayo imaamkiisana masjidkii uu ku tukanayo ah, imaamkiibaa masjid ku jira maamuumkiina meel bannaan buu taagan yahay xaaladda ayada ah haddii wax dhismo ah uusan udhexaynin imaamkii iyo maamuumkii waxaa la shardinayaa un taqaarub inay isku dhowaadaan imaamkii imaamuumkii taqaarubkaana waa kii aan soo tilmaamayninoo saddex boqol oo dhudhul waa inaysan ka badan masaafada udhexaysa imaamkii imaamuumkii haddaba masaafada ayada ah xageen ka tirinayna xageen ka xisaabinaynaa sida asaxa ah waxaa laga xisaabinayaa masjidka halka u dambaysa iyo maamuumku meeshuu taagan yahay intaasaa laga xisaabinayaa ee imaamka meeshuu taagan yahay lagama xisaabinayo ilan masjidka waxaan idhi imaamkii maamuumkii hadday ku tukanayaan masaafo lama xisaabinayo marka masjidku gebigiisa waa meel u suubata salaadii marka wixii ka dambeeya ma masaafadii saddex boqol ee dhudhun laga xisaabinaya qowl kale wuxuu leeyahay maya waxaa laga xisaabinaya safka u dambeeya ee imaamkaas ku xidhan ayaa laga xisaabinaya hadday sufuuf jiraan sufuuftaas wixii ka dambeeya ayaa saddexdii boqol ee dhudhun laga xisaabinaya haddii u dhexeeya gidaar imaamkii iyo ma'muumkii xaaladdii hadda aan tilmaamaynay ee midna uu masjid ku tukanayo imaamkii mamuumkiina uu meel bannaan ku tukanayo ama albaab xidhan uu jiro markaasi xidhashadii ma asaxayso mar haddii albaab xidhan udheeeyo ama gidaar udhexeeyo sidoo kale albaab ceshan haddii uu jiro udhexeeya ayadna xidhashadii ma asaxayso daaqad hadday udhexaysa shabag leh oo markaa eh, wax laga arki kara laakiin de aan la mari karin ayadna ma asaxayso xidhashadii filasaxi tan dambe khilaaf baa ku jira walow waqaf hadduu istaago ma'muumkii fii mawaati meel bannaan oo imaam imaamkiisana fii masjidi masaajid uu ku jiro fain lam yaxul hadduusan u dhexaynin shayin wax fasadu shardi waxa wey ataqarub inay isku dhowaadaan imaamkii ma'muumkii muctabar asagoo eegaya isku dhowaanshahaasi min aakhiri lmasjid masjidka aakhirkiisa waqiila waxaa la yidhi min aakhiri safin safka u dambeeya ayaa laga eegaya isku dhowaanshahaasi ama masaafada waa in xaala haddii u udhexeeyo jidaarun gidaar hadduu udhexeeyo imaamkii ma'muumkii aw amase baabun muqlaqon albaab xidhan munica waa la reebayaa xidhashadii oo ma asaxayso wakada saasoo kale albaab اmarduud albaabkii la celiyay ayaa la mid ah washubaaku iyo daaqadii fi aصi wejka asaxnimada badan qultu qaala imaam الnawowi wuxuu uhi yukrahu waa la kahdaa irtifaacu lmaamuum maamuumka inuu ka sarreeyo calaa imaami imaamkiisa wa cagsuhu taa cagsigeedna waa la kahdaa oo imaamkii inuu ka sarreeyo maamuumkii waa la kahdaa ilaa lxaajatin dani inay keenta mooyaane oo fa yustaxabu kolkaa waaba sunno in markaa ay kala sarreeya walaa yaquumu ma istaagayo qofkii musaliga ahaa ee maamuumka ahaa xataa yafruqa almuadinu muadinkii ilaa uu ka dhameeyo min aliqaamati aqankii ilaa uu ka dhameeyo ma istaagayo oo uma kacayo walaa yabtadiu mana bilaabayo qofkii masaajidka ku sugnaa naflan sunno ma bilaabayo bacda shuruucihi muadinkii markuu gudogala kadib fiihaa aqankii fain kaana haddii uu ku sugan yahay fiihi fain kaana qofkii hadduu ku jiro fiihi sunihii haddii uu ku sugan yahay atamahu wuu dhammaystirayaa sunihii in lam yaksha hadduusan ka baqin fawta aljamaacati jamaacadii inay dhaafto wallahu aclam wuxuu ku leeyahay waxaa makruuha ma'muumkii inuu imaamkiisii ka sarreeyo ayaa makruuh ah sidoo kale imaamkii inuu ma'muumka ka sarreeyo ayadna waa makruuh xataa masjidka yani in imaamkii ma'muumka la sarreeyaan waa makruuh oo imaamkiina agga hoose ku tukany maamumkina agga sare ama cagsi imaamkii agga sare ku tukany maamumkiina agga hoose waa makruuh ilaa lixaaja xaaje inay jirta mooyaane xaajadaas waxaa ka mid ah in masjidkii uu buuxsamay oo dee aggii hoose buusantay markaa agga sare haddii lagu tukado de taasi dhib ma leh taasi dhib ma leh oo way bannaanta xaajadaasi hadday tahay xaajo salaada ku tacalluqda sida maalan oo kale imaamkii ayaa maamuumiintiibuu salaada baraya sida loo tukadu barayaa saa darteed meel saruu fuulay si ay maamuumiintii u wada arkaan dee taasi waaba sunno ama qofkani waxaa weeye waa maamuumo codkii imaamka iyo takbiiraadkiisii buu gaadhsiinaya marka meel saruu fuulay si ay dadka dambe ay u arkaan isagoo markaa codkii imaamka gudbinaya dee taasina waaba sunno oo waxa weye dee wax yacni salaada maslaxadeedii ah ayaa la samaynayaa sooma ah marka kala sarrayntaasi wax dhiba keeni mayso haddii salaaddii uu muadinkii guda galo inuu aqimo dadkii ma kacayaan ilaa uu muadinkii aqiinka dhammeeyo dadka qaar markay arkaan in aqiinkii soo dhawaaday horey ka kacaan soo maha way sii istaagaanba taasi sunnadii bay khilaafsantahay sidoo kale in markii uu bilaabo aqiinka inaad horey ka kacdana iyadna waa eh, khilaaf sunna haddaba sida saxda waxaa weeye inaad iska sugto ilaa aqiinka u ka dhammaynayo ood ku mashquulsho eh, jiibidda eh, qofka waxaa weye aqimaya aada u jawaabayso sidoo kale haddii mu-adinkii guda galo aqinkii salaad sunna ah bilaabi maysid salaad sunna ah gudageli maysid ilaa waxaa weye salaaddii aad ka tukato ilaan salaaddii baaba taagan be nabigu wuxu uhi alayhi الsalatu wasalam ida uqiimat الsalaa falaa salaata ila اlmaktuba yani haddii eh, salaadii la aqiimo salaad kale ma jirto oon ahayn salaada faradka salaadii faradkaaba taagan salaad sunnaha seed u tukan dadka qaar baa sidaa sameeya markii eh, ay soo galaan iyadoo la aqimayo waxay isku dayaan maalan salaad subax oo kale inuu labada ragcadood sunnaha ka gaarsiiyo kadibna uu jamaacaadka soo haleelo dee waa khilaaf sunna wey haddii la aqimo salaadii adigoo salaad sunna ah ku jira kolkaa maxaad samayn salaadii sunnaha waad iska dhammaysan haddii aadan ka cabsanayn in jamacaadkii ku dhaafo dabcan waad fududayn salaadda oo salaad fudud ayaad tukanaysa oo salaaddii ma dheeraynaysid waad soo gaagaabinaysaa haddiise aad ka cabsato in jamacaadkii ku dhaafo waxa weye salaaddii waad ka baxaysaa sunna ahayd oo waxa weye jamacadii ayaad la xihanaysaa lakin haddaad isleedahay waad haleelaysaa imaamka salaaddii sunna ahayd waad iska dhammaysanaysaa faslun fasalka mualif wuxuu ku sheegayaa shuruuddii xirashada shard lqudwata xidhashada shardigeeda waxaa weeye an yanwi almamuum mamuumkii inuu niyeysto maca takbiiri takbiirta maceeda aliqtidaaa xidhasho aw ljamacata ama jamaca u niyeysto waljumcatu jumcadiina ka hayrihaa heyrkeeda bay la mid tahayoo ayadna waa la niyeysanayaa oo dadkii jimcada tukanayay waxay niyeysanayaan niyadii lasoo tilmaamay ahayd niyat lqudwa cala saxiixi wijka saxiixa falow taraka hadduu ka tago haadihi niyata niyadan hadduu ka tago ma'muumkii oo wataabacahu imaamkii uu ku raaco fi afcaali afcaashi badalat salaatuhu salaadda imaamunku way buraysaa cala asaxiixi wejka saxiixa ah halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku shardiga afraad ee ka mid aha shuruudii qudwada saddex shardi oo hore waxaan kusoo sheegnay fasalkii hore kana waa shardiga afraad waxa weeye niyat lqudwa inuu niyeysto maamuumkii niyadii xidhashada markii uu takbiirat lixraamka la imaanayo ayuu niyeysanayaa inuu imaamkan uu ku xidhanayo ama wuxuu niyeysanaya xidhasho ama niyat اljamaaca ayuu niyeysanaya waaya jumcaduna waxay la mid tahay salaadaha kale iyadna waa la niyeysanayaa xidhashadii sida saxiixa iyada khilaaf baa ku yar jira oo waxaa la leeyahay dee jumco bilaa jamaaca iyada lama wada suuraysanayo oo jumcadu jamaaca la'aan ma asaxayso sidaa darteed iyada oma baahnaba in niyat aljamaca lala yimaado lakin sida saxiixa waa loo baahan yahay in niyat aljamaca lala yimaado haddaba qofkii maamuumka ahaa haddii niyadan uu ka tago oo uusan niyeysanin niyat aliqtidaa markii uu salaadda ku xidhanaya imaamka niyat niyadii ku-xidhashada muusan niyeysanba allahu akbar buu iska yidhi isla markaana afcaashii uu ku raaco imaamkan uu la socdo uu la rukuuco uu la sujuudo salaadiisi uu salaaddiisi ku xidho markaa salaaddii ayaa ka buraysa mamuumkii sababtoo ah dee salaaddiisii wuxuu ku xidhay qof wax calaaqa ah oosan ka dhexayna ila niyadan isku xidhay soo maha imaamkii imaamumkii niyadiina muu la imaanin marka maadaama salaadiis uu imaamka ku xidhay salaadaasi way buraysaa walaa yajibu waajib maaha tacyiinulimaam imaamkii in la cayimo fain cayanahu haddii uu cayimo oo uu magacaabo niyadu ka magacaabo wa akhdaa uu gafo oo qofkii uu ku niyaystamay qof kale uu soo baxo inuu ku xidhay batala salaatu salaadiisu way buraysaa halkan u leeyahay tacyiinulimaam wuxuu uga jeedaa macnaha in aad cayinto imaamkan aad ku xidhanayso ood qofkuu yahay aad cayinto ood magaciisa aad niyeysta maalan moxamed ama zayd ama khaalid baan ku xidhanayaa inaad niyada ka dhahdo shardi ma ah waxaa kugu filan inaad niyeysto imaamkanaan ku xidhanayaa ama qofkan i hortaagan ayaan ku xidhanaya intaasaa kugu filan haddaba haddii qofkii uu ku xidho asagoo niyeysanaya inuu hebel yahay qofkii maamed maxamed baan ku xidhanayaa muxamedkiimaba noqonin buu qof kaluu noqday qofkuu moodi aan ahayn markaa eh, salaadiisi way buraysaa maxaa yeeley qofkan uu ku xidhay maba hadda imaamkiisi qof kale oon hebel ahayn buu ku xidhay adaa marka horeba iskallifay soo ma ah adaa arrinta isku adkeeyey waxaan lagaaga baahnayn baad yeeysatay markaa salaaddii way buraysaa walaa yushardu lama shardiyo lilimaam imaamkii niyat limaamati xidhashada niyadeedii looma shardiyo bal tustaxabu waa loo sunneeyaa fain akhdaa haddii uu gafo imaamkii fii tacyiini taabicihi qofkii eh, ku xidhanaya ee raacsanaa magacaabidiisii uu ku gafo lam yadura dhib keeni imaamka asaga looma shardiyo inuu niyeysto niyat alimaama niyadii imaamnimada inuu niyeysto shardi ma aha maxaa asagu waa matbuuc ee taabic ma ah eh, maamuumka ma u baahan inuu maadaama uu imaamkan salaadiisa ku xidhayo inuu niyeysto laakiin imaamku inuu niyat alimaama niyadii imaamnimada inuu la yimaado shardi ma laakiin waa sunno inuu la yimaado oo waxay sunno u noqonaysa siduu ajarkii jamaacada u helo haddaba haddii uusan niyeysanin niyadii imaamnimada ajarkii jamaacada imaamkaasi heli maayo hadduu niyadii imaamnimada usan la imaanin ajarkii jamaacada heli maayo maxaa yeelay qofku waxaa weeye niyadiisa unbaa unbaa loo qoraya wuxuu niyeystay wainamaa likulli imri'in maa nawa haddaba haddii imaamkii uu qalbiga ka niyeysto qofkii ku xidhanayay markii uu maarata imaam u noqonaya wuxuu ihi waxaan tujinaya salaada hebel baan tujinaya dabeetana wuu ku gafay hebel maba noqonin qof kaluu noqday taasi wax dhiba male aslan ba hadduu ka tegaya niyadan salaaddiisi way asaxi lahayd haddii uu ku gafana wax dhiba male wa tasixu way asaxaysaa qudwatu lmu'addi qofkii adaha tukanayay inuu ku xidho bilqaadi qofkii salaada qalaynayay wlmuftaridi kii faradka tukanayay bilmutanafili kii sunnaha tukanayay wa fi duhri duhurkii inuu ku xidho bilcasri casarkii wa bilcukuusi intaaba cagsigeeda ayaa asaxaysa oo waxaa uga jeeda cagsigeeda qofkii qallaha tukanayay qofkii adaha tukanayay inuu ku xidho kii sunnaha tukanayay kii faradka tukanayay kii casarka tukanayay kii duhurka tukanayay wakada saas oo kale aلظuhru duhurkii in lagu xidha asaxaysa bisubxi salaadii subax wاlmaqribi iyo maqribkii in lagu xidho qofkii adaha tukanayay qofkii qallaha tukanayay uu ku xidhan karaa adna salaad addaah tukanaysaa qofkan ku tujinayana qalluu tukanaya cagsigeedna way bannaantahay qofkii alaha tukanayey salaad alaha tukanayay inuu qofkii ada tukanayay inuu ku xidho way sidoo kale adiga oo arad salaad farada tukanaya qof salaad sunnaha tukanaya inaad ku xidhato way bannaantahay taa cagsigeedna way bannaantahay adoo sunno tukanaya qof salaad farada tukanaya waad ku xidhan kartaa qofkii duhurka tukanayey qof casar tukanaya wuu ku xidhan karaa qof casar tukanaya qof duhur tukanaya wuu ku xidhan karaa intaaba way bannaan wuxuu imaam shaafici raximah اllahu tacala masalada u deliishaday xadiidkii mucaad bni jabal radi allahu tacala canhu mucaad nabi calayh slat slam buu salaad cishe la tukan jiray dabeetana qowmkiisa ayuu qaban jiroo masjidka qowmkiisa ayuu salaadii cishe mar labaad tujin jiray haddaba mucaad salaadan dambe waxay u ahayd sunno tii hore nabig alay slam la tukaday ayaa farad u ahayd nabigana alayh slat slam arrinkaa uu ka war helay wuuna u qiray marka waxay noqonaysaa in qowmkiisii faradkay tukanayaan asagana uu tukanaya salaad sunno ah farad lagu xidhay sunno ayay noqonaysaa kuwanna waa un looga qiyaas qaatayoo waa un la mid wakadaa saasoo kale aلظuhru duhurkii ayaa lagu xidhan karaa bisubxi salaadii subax wاlmaqribi iyo maqribkii wa huwa qofkii ku xidhanayey duhurka subaxa ku xidhanaya maqrib ku xidhanayay kalmasbuuqi qof ragcado lagala hormaray ayuu la mid yahay waa yahay walaa taduru dhib ma leh mutaabacat imaam imaamkii inuu ku raaco ma'muumkii fi lqunuuti qunuudkii salaada subax inuu ku raaco dhib ma leh markii uu imaamkii salaada subax tukanaya isagoo duhur tukanaya ku xidhay waljuluusi alakhiiri iyo fadhigii dambe inuu ku raaco fi lmaqribi maqribka yani ragcaddii saddexaad ee loo fadhiisanay inuu ku raaco isaga ragcad kale u laabata wax dhiba male walahu waxaa u bannaan firaaquhu imaamkiisii inuu faaruqo ida ishtaqala haddii uu ku mashquulo bihimaa qunuudkii iyo fadhigii salaaddii duhur salaadda subax waa lagu xidhan karaa salaadda maqribna waa lagu xidhan karaa u fiirso salaadda duhur waa afar salaadda subaxna waa laba ragcadood maqribkiina waa saddex haddaba salaad afarrey ah ayaa tu laba ragcadood lagu xidhanayaa ama salaad afar ah ayaa salaad saddex ragcadooda lagu xidhanayaa haddaba xaaladdu say noqon doontaa ileen imaamka salaadiisa ayaa ka yar salaada maamuumka oo waxaa weeye xaaladdan ayada ah wuxuu noqonayaa buui qofkii muqtadiga ahaa kal masbuuq sidao qof ay ragcado dhaafeen ayuu la mid noqonayaa oo waxa uu uga jeedaa markii uu salaaddii duhur uu ku xidhay salaad subax laba ragcadood markii uu tukado imaamkii wuu salaamo naqsanayaa soo maah isaga wuu kici oo labadii u laabnaa ee duhur ayuu la iman salaad maqrib hadduu ku xidhayna ragcaddii u laabnayd ayuu la iman marka sida qofkii masbuuq ah ayuu la mid yahay masbuuqii qofkii ragcadii dhaaftay oo kale imaamku ku xidhay oo kale ragcad dhaaftay markuu imaamkiisi salaada dhammeeyo soo muusan u kacayn ragcaddii u laabnayd saas kaloo la mid noqonaya salaada subax qunuud bay leedahay markii imaamkii uu qunuudo salaaddii subax kii duhurka tukanayay muxuu samayn wax dhiba male qunuudkiisii wuu ku raaci karaa imaamkiisa inuu quluubkiisa ku raaco way u bannaan wax dhiba ma leh oo salaaddiisa wax yeelan mayso hadduu doonana uu ka goosan karaa intuu niyeyso niyat ayuu markii uu qunuudka soo gaadho imaamkii ayuu salaadiisii iska wadan karaa salaadiisii ayuu halka kasii wadan karaa imaamkiisa oo qunuud ayuu iskaga karaa intuu niyeyso niyat sidoo kale markan uu maqhribka ku xidhay imaamkii wuxuu u fadhiisanaya ragcaddii saddexaad soo oo meel uusan ma'muumkani u fadhiisteen duurka ku xidhay ayuu fadhiisanayaa ilan maamuumkani ragcaddan waa ragcaddii saddexaad bay u tahoo wuu kici lahaa asagu oo ragcaddii afraad buu u kici lahaa soo maha laakiin imaamkani maqhrib buu tukanaya oo ragcaddii saddexaad buu u fadhiistay imaamkiisii ha ku waafaqo fadhigaas oo hala atixiyaadsado markuu dhammeeyana ragcaddii laamid hala yimaado waxaa kaloo u bannaan markuu imaamkiisii atixiyaadka u fadhiisto inuu faaruqo niyatulmufaaraqa intuu la yimaado ragcaddii afraad u kaco ayaa u bannaan labadaba way u bannaan yihiin waxaase fiican imaamkiisi inuusan faaruqine la socdo wayajuusu waxaa bannaan asubx salaadii subax khalfa duhri duhurka inuu ku daba tukado fil adhari qowlka adharka ah faidaa qaama uu u kaco imaamkii liaalii rakcadii saddexaad fain shaaa hadduu doono maamuumkii faaraqahu wuu faaruqaya niyadii ayuu ka faaruqayaa oo wasalama wuu salaamo naqsanaya wain shaa hadduu doono intidarahu wuu sugayaa liyusalima macahu si oo la salaamo naqsado qultu waxaan idhi qaala nawiy intidaaruhu inuu sugo ayaa afdalu fadli badan wallahu aclam wain amkanahu hadday u suurta gasho alqunuutu inuu qunuudo fi aaniyati ragcaddii labaad qanata wuu qunuudayaa wailaa haddii kale taraka wuu iskaga tegayaa qunuudkii walahu waxaa u bannaan firaaquhu imaamkiisii inuu faaruqo ayaa u banaan liyanuta si uu u qunuudo imaamkiisi inuu iska faaruqo oo maarata niyatulmufaaraqa la yimaado si qunuudkii salaaddii subax ee ku daba xidhay duhurka oo la yimaado ayaa ayadna u bannaan tan waa tii aan soo sheegnay cagsigeeda oo ah salaada subax in lagu xidho salaada duhur maamuumkii salaada subax buu tukanayaa imaamkiisuna duhur buu tukanayaa way bannaantah tan laakiin khilaaf adag baa ku jira oo khilaaf tii hore aan ku jirin ayaa ku jira sababtuna waxaa weeye waxaa dhacaysa in maamuumkii inuu salaadii ka baxo imaamkiisii oon salaadii dhammaynin imaamkiisi oon salaadii dhamayn inuu ka baxo ayaa ka laasimaysa lakiin taa hore saa kama laasimayn saas darteed tan khilaaf aan tii hore ku jirin ayaa ku jira oo khilaaf اladhar wuxuu leeyahay ma banaano horta salaad subax salaad duhur see lagu xidhanay ama duhur subax see lagu xidhan waa qallo salaad qallo ah yani labadooda mid baa qalaynaya oo qalla tukanaya qofka maalan salaada subax tukanaya ayaa qalla tukanaya kan duhurkana adduu tukanaya marka way isku xidhanaya haddaba xaaladdan ayada ah haddii imaamkii uu istaago ragcadda saddexaad ee duhurkii uu istaago ilan ma'muumkiina waxaa weeye salada subax buu tukanaya soo maa laba xaalood labada way u bannaantay in uu imaamkiisii markuu ragcadda saddexaad u kaco inuu niyatmufaaraqa la yimaado oo uu salaamo naqsado iyaadkii markii saga salaadiis waxay u dhammaatay laba ragcadood uu salaamo naqsado iyo inuu iska sugo imaamkiisii oo atixiyaadka ku sugo dabeetana imaamkii markii uu soo dhammeeyo salaadiisii oo atixiyaadsado uu la salaamo naqsado laakiin midkoodee fadli badan labada xaalad way bannaan yihiin laakiin midkoodee fadli badan waxaa fadli badan inuu inuu sugo ayaa fadli badan qunuudkii muxuu ka samaynaya ila salaad subax uu ku xidhay salaad duhur imaamkuna markii uu eh, ragcadda labaad rukuucdeedu ka soo kaco horu ka sujuudi ilaa isaguma qunuudayee maamuumkanna qunuudkii salaadii subax ayuu rabaa inuu la yimaado xaaladdan muxuu samaynaya haddii u suurta gasho inuu qunuudo oo jaanis u helo imaamkiibaabaa dheereeyey maalan ictidaalkii marka maamuumkaas ka qunuudo haddiise uusan wakti u helin oo mamuumkani horay ka sujuudo waxa weeye qunuudku iskaga tegayaa waxaa kaloo u bannaan inuu imaamkii ka goosto oo niyatulmufaaraqa la yimaado si uu qunuudkii ula yimaado fain ikhtalafa ficluhumaa haddii labadii salaadood ficilkoodu kala duwan yahay ka maktuubatin sida salaad farada iyo wakusuufin qoraxmadoobaadkii ama dayaxmadoobaadkii aw amase jinaasatin salaadii jinaasada lam tasexa kolkaa asixi mayso xidhashadii calaa saxiixi wejkaa saxiixa ah haddii laba salaadood ay kale yihiin salaaddii imaamka iyo salaaddii ma'muumka oon shaqaba isku lahayn oo waa side sida salaaddii faradka ahayd iyo salaaddii qoraxmadoobaadka ama kusuufka kusuufku wuxuu leeyahay laba rukuuc iyo laba qiyaam dee salaadaha faradkaana ragcad kasta hal qiyam iyo hal rukuuc bileedahay laakiin kusuufku laba qiyaam iyo laba rukuuc buu leeyahay marka haddii uu eh, ku xidho maalan ma'muumkii imaamkii oo qorax madoobaad salaaddii kusufka tukanaya ma asaxaysa ma asaxayso maxay laba salaado oo isku hayaba aan ahayn weeyaan shaqaba iskuma leh muxuu samayna markuu imaamkiisii rukuucda labaad uu rukuuco muxuu samayna markuu ka soo kaco muxuu samayna haddana qiyam labaad u istaago marka isku xidhan mahayaan sidoo kale salaad farad ah salaatu janaaze laguma xidhan karo ilan salaatu janaazadii faradkii shaqaba iskuma leh dee janaasadii mana rukuuciyo sujuud toona ma leh saa darteed layskuma xidhan karo maadaama ay mutaabacadii meesha ka baxayso wallahu tacala aclam wsala allah wslm calaa nabiyina moxamed